bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii qyoaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray fadliga ku jira safka hagaajintiisa iyo buuxintiisa iyo dhammaystirkiisa iyo isku dhowaanshaha safka gudihiisa isku dhowaado iyo fadliga uu leeyahay safka hore wa can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayhi wasalam sawuu sufuufakum laymankiina toosiya oo sima faina taswiyata safi safkoo la toosiyoo la simo oon la qalqalloocinin min tamaami salaa salaada dhammaystirkeeduu ka mid yahay muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lilbukhaari riwaayadu bukhaari leeyahay waxaa ku yimid fa inna taswiyata asufuufi safafka iyo laynka oo la toosiyo oo la simo min iqaamati asalaa salaadoo la oguu ka mid yahay wa aqiimu salaa fain taabuu wa aqaamu salaa meelo badan baa qur-aanka lagu soo celceliyey salaada in la oogo salaada oogideedii iyo gudideedii iyo hagaajinteeda waxaa ka mida ah safkeeda oo la toosiyo la buuxsho oo aan la qalloocinin marka adilada taageeraysa weeye safkoo la simooo la hagaajiyo inuu waajib yahay fa inna taswiyata asufuufi min iqaamati salaa salaada oogideedu waa waajib nabiguna wuxuu yidhi safkoo la toosiyo wuxuu ka mid yahay oo ka tirsan yahay salaada ogideeda meesha hore min tamaami salaa salaada dhammaystirkeeda tamaamkaas laguma fasiri karo ee eray cilmigii dambe istilaaxiga ah tamaamku waa shayga aan waajibka ahayn ee asalkii dhammaystiraya maxaa yeele waa mustalax dambe oon lagu fasiri karin nusuusta sharciga ah wa canhu can anas bni maalikin qaal uqiimat isalaatu salaadii baa loo aqimay faaqbala calayna rasuulullah rasuulka ilaahay baa nala soo qaabilo nagula soo jeestay biwajhihi wejhigiisi barakaysnaa faqaala wuxuuna yidhi aqiimuu sufuufakum laymankiinna toosiya oo hagaajiya wa wataraasu iskuna dhowaada oo lugaha iyo gomadaha iyo adimada isku aadiya garbaha iyo luqunta toosiya oo labada ruuxi ha isku xigeenoo ha isku dhageen yaysan kala fogaanin fainii araakum waxaan idinka jeedaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkahaya anoo sii jeedo qiblada u sii jeeda ayaan dhabarka iyo qadaadka iyo xagga dambe idinka jeedaa nabigu waa sii jeeda idima arkahays oranina maxaa yeelay marka waa mucjizo min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam waxaan laisku hayaa keliya markuu nabigu salaadda u istaago miyuu afar indhood yeelan jiray oo horay iyo xaggan dambe wax ka arki jiray mise xataa markuu bannaanka socdo waa isku mid buu ahaa waxaa loo badan yahay markuu nabigu salaadda u istaago ayaa ilaahay baabkaas u furahayay si salaada loo toosiyo oo ruuxi khaldan loo saxo rawaahu lbukhaari bilafdihi bukhaari baa lafdiga hadda aynu sheegna ku wari wa muslimuna bimacnaah muslimna lafdigan ma wariye laakiin macnaha xadiidku wariyaa fii riwaayat اlbukhaari waxaa ku fainii araakum khalfa dahri meesha waraa'a ah khalfa dahri baa bukhaari ku timid waa isku mid wa fii riwaayati lilbukhaari riwaayo uu bukhaari leeyahay oo isla xadiidka anasa waxaa ku yimid wa kaana axadunaa midkaya wuxuu ahaa yulsiqu kii dhajiya mankibahu garabkiisu ku dhajin jira bimankibi saaxibihi ruuxa saaxiibkiisa ku xiga garabkiisa yacni say u simahayaan safka iskugu dhowaanhayaan taraasuudii bay saxaabadu yay fulinayaanoo ku dhaqmayaan midkaanna markuu safka galo ka kale garabkiisu garabkiisa ku aadin jiro ku beegi kuna dhegshi jiray wa qadamahu adinkiisa lugtiisana biqadamihi saaxiibkii lugtiisu ku dhajin jiray yani lugaha waa in laysku dhajiyo oo laysku dhowaado oo garbaha laysa saaro iga durgu yahay cidhiin meesha ma taallo wa can nucmaan bashiir radi allahu tacaala canhuma samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh ali waslm yaquul nabigii ilaahowla baan maqlay latusawunna sufuufakum wallee safkiinna waad imaysaan safka waad simaysaan oo waad buuxinaysaan oo waad toosinaysaan aw amase haddaad safka simi weydaan muxuu rabbi idinku ciqaabahayaa layukhaalifanna allaahu rabbi wuxuu isweydaarin oo isku dhufan bayna wujuuhikum wejiyaalkiinna wejiye isku cadhaysan oo isqoonsanaya oon isu dulqaadanaynin oon israbin baa rabbi idinka dhigaya waa cuquubo wey safka hadii la simi waayo oo salaada loo dadaali waayo siyaasadeenni baa hallaabaysa dhaqankeenni baa kharimaya colaad baa abuurmi ahalnimadii baa dhimani walaalnimadii baa meesha ka bixi yani waxyaabaha laysku ciqaabahaye een qoonsannay een eednay waxyaaba yaryar baa oo idinka idinla fudud safka nabigu haddaad simi weydaan buui wejigiinna iskhilaafi dhabarkaad isu duwaysaan jeegada iyo qadaadka iyo manaxdadaa laisu duwi waa la kala dhiman waa cuquuba min allahi subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayh maxaan la eeday salaaddii oo loo dadaali waaye safkeedii baa dhibka ka yimi meelo kalena u doonaynaa marka cudurkeenni dawadu waa in salaadda loo dadaalo ilaahay amarkiisa la qaato wfii riwaayati limuslimin riwaaya muslim uu leeya waxaa ku yimid ana rasuul اllahi sal اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusawi kii simo ekeeya sufufana laymankanaga salaada aanu istaaginu nabigu simi jiray isaga hawshaa qabanaya xataa kaanamaa ilaa aad moodo safafkii yusawi inuu ku simayo biha ayadii alqidaaxa leebab jamcu qidxin leebka toosan ee la qoray ee la susuubiyey ee kurtunka iyo maroorta iyo muraarta laga saaray safki ilaa aad mooddo in leeb lagu toosanayo safki oo sidan ah in leeb lagu cabiri oo aaladii wax lagu cabira lagu jaangoynayeyba uu safku yahay ama safku siduu u toosan yahay waxaad mooddaa leeb la qoodhiyo oo la toosiye labada macnoba waa la sheega xataa kaanamaa ilaa aad mooddo yusawi inuu ku simhayo biha sufuufkii ama yusawa in lagu simhayo biha sufuufti alqidaax jamcu qidxin wa huwa sahmu waa leebka leebka la qurxiyey ee la toosiyey ee aan meel qolocda lahayn baa loo jeedaa riwaayo kaloo xadiidku uu leeyahay kaana yusawi sufuufana rasuulku laynka anaguu simi jiray idaa qumna lisala markaan salaadda u istaagnu nabiguna simi jiray faida stawayna markaan sinaanen si fiican laynka u toosino ka bara nabigu markaasuu xidhan jiray salaada istaw walaa iska galma wanaagsano isha waa in la mariyo dadka dambe la diro laynka la hubsado markaa kadib imaamku salaadda inuu gala la doonaya xataa ra'aa nabigu maleeyey ana anagu qad caqalnaa canhu inaanu ka fahanna qad caqalna ay qad fahimna ilaahu nabigu maleeyey oo u fahmay inaan fahnay oon qabanay cilmigaas ah sufuufta in la simo la toosiyo la buuxsho la dhammaystiro ayuu nabigu nasimi jiray ilaa uu nabigu u qaatay inaan fahnay oo sunnada aan xambaaray ayuu saa noogu dadaali jiray sidii leebkii noo simhay uma intaa kadib kharaja yowman maalin buu nabigu soo baxay faqaama salaadiibuu waa u istaagay xataa kaada ilaa uu shigay yukabiru inuu xidho isku hadlay nabigu isku halleeyey in ay fahmeen loo dadaalay la dhex maray la toosiiyey idan saxaabadun haddee wixii la baro waa qaadan jireen fa wuxuu arkay nabigu asagoo sii jeeda oo salaaddii inuu xidho raba dhabarka dambuu ka arkaya haddee waa kii indhaha ku yeesha suubanu markuu salaadda u istaagee fa rajulan buu arkay baadiyan uu soo baxsan yahay sadruhu xabadkiisu min asafi laynkii ka soo baxsan yahay min qaarkiisii ama xabadkiisii ama shafkiisa uu ka soo yuucan yahay safki sinaa ayuu nabigu arkay fara'aa rajulan buu arkay baadiyan uu muuqdo sadruhu laabtiisu ay muuqato min asafi khaarijan bay ka dhigan tahay buduga asalkiisu waa aduhuur laakiin waxaa looga jeedaa inuu ka soo baxay faqaala wuxuu ihi cibaad allah addoommihii ilaahay canaan buu dhabkaa ka saaray saxaabadii latusawunna walle waad simaysaan sufuufakum laymankiinna iyo safkiinna aw amase la yukhaalifana allahu rabbi wuxuu isweydaaran oo isku dhufan weeye bayna wujuuhikum wejigiinna waagii dambe wuxuu odhan jiray nucmaana fara'aytu arajula mina yulziqu mankibahu bimankibi saaxibih wa rukbatahu birukbati saaxibihi wa kacabahu bikacbih canaantaa wixii ka dambeeyey waxaan arki jirayba midkaanoo ka kale ku qabanaya adinka adinka anwga anwga ugu qabanaya garabku garabka u saaraya garabka garabka loogu qaban lowgan lowga lagu aadinaya meel walba garabkii lowgii ilaa adinka hoose anqawgii baa la is saarahaya saasaa laiskugu dhajinaya hore safka waa loo dadaali jiray markay saxwada cusbayd safka toosintiisa iyo isku dhawaanshihiisa iyo aad bay wahaabiyada ugu fiicnaayeen baryahan dambe laakiin xoogo waxaa jira halowhalow badan baa jira halowhalow badan baa jira oo hawlihii hindida yaa ina soo galay hawshaa layska ilaaliyo hawshaasaa ku xidhan idan haddii wejigu isweydaarto wejiga laysiin waayo manaxada laysku duugo cadaawaa iman wey cadaaw hadday timaadana birtaa layska aslahaya waxyaareed markay diinteed ku tumataan dhibkuu idin geysan taasaa ugu yar halla midoobaa la yidhi midnimada waa diiddeen maxaad ka dhaxasheen laanlaankii maxaa laga dhaxlay war wada socda walaalo ahaada hal nadaamiyeesha waad iga diiddeen waagay halkaa id baa qabta waad iga labay gaadho war ka maya hadda meeqa marayaan toddoba miya mise waa lix banaadirlan kow labo haye koonfurland saddex hirshabeelle afar arbaashi ka sugaysa puntland ii galmudug shan puntland lix somalilan toddobo jigjigalanna ku dar siddeed maxaa dhiman jabuutilan jabuuti baan iloobay oo findadu meesha ka bilaabatayba ah ya gaarisalana taa waan ka cabsanayaa maxaan oga jeedaa markaad qaybsanteen qabyaaladii soomaalidu ay isku baabi'isay oo tii ka daran baa soo laabatay miyaad aragteen waxaydan soo marin oon la arag oon la maqal social mediaha waxaa ila yaab gabadh kanada joogto ogaadeen ogaadeynaya waxay leedahay war la ii diray kule kanada lai sheegay ma aqaan marruma waxay tiri ogaadeyn in la barto waa cibaado janna lagu gelahayaa miyaad dhegaysatee ya baasha halkaasay maraysa waa ugu yar nin walba abtirkiisa raadi wuxuu ahaan jiray raadi annagaa kan ah qabyaaladaan nyntiwanka la soo marin oo xilligii inasyaad barre jirin oo xilligii aadan cadda jirin oo xilligii cabdirashiid jirin oo xataa xilligii janaacaydii cbdullah yusuf jirin baa hadda socota dibuu fiiriya social media waxa ka socda fiiriya cadaabka xaggee ka yimid yaa dadku labaa mideeya wixii gaala ah waxaa mideeya qowmiyad wixii muslimna waxaa mideeya diin idinku qowmiyadna idama midayso haddaad soomaali tihiin hee diinna idama midayo maxaa idin mideeya qabyaalad qabiil maaha waa qabyaalad toban jeer baa sheegay qabiilka cudur kama qabo ee waxaan cudur ka qabaa qabyaalad waxaad ka dheefta waxba iga siinina warabtaan idin laba kun iyo lixdii waagay puntland maraysay iyo somalilan maraysay laba kun iyo ko iyo waa iga diidan wadaad waalan inta haddii laisku daayo yaad burasidaan waxa nidaama dunida ka jiro dhan kontonka dowlado adduunka ka jira hal dowladoo sharciga kama jirto limaada innagu maynan dhisanina gaalaa inoo dhista saa ma hal nidaamay muslimiintu dhisteen adduunka kama taagno adduunka iyo dowladaha la ictiraafsan yahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee ogoshahay baan ka hadlahayaa marka geel loo hoosay goray u haystaa buudhi miyaad fahanteen waxaasoo dhan wax sharci ah kama jiro kow annagu maanan dhisanne gaalaa noo dhistay labo wax dan islaam ka shaqeeyana kuma jiro gaalaha noo yabyabeen hadday rabaane laakiin haday danteen iyo dan islaam ka talinaysa maxaa inaga dhici lahaa culamada muslimiintu waxay ka hadleen hadday bulsho muslimu minorito aqaliya dalgaala ku nooshahay waxaa waajibay dhaheen in qaadi ay muslimiinta yarka samaystaan qaadigaa laakiin waxay dhaheen muslimiintu waa inay doortaan madaxweynaha gaalku haduu inoo magacaabo ma ansaxayay yidhaahdeen wadaaddo maalikiya waxay ku baryootameen war xataa hadduu gaalku noo magacaabo laakiin aqaliyaddii muslimkayd ay ku qanacdo dantoodii diintooduna qaadiga uu ilaalinayo waa qaadi sharci ah laakiin gaalku hadduu magacaabay dan islaamna uusan ka shaqaynin oo gaalku iskaga adeeganayo weligii qaadi noqon maayo annaguna maanan asaasaninoo gaalaan noo as markayna dumiyeen oo dalka anaga dumiyeen oo dowladahay dumiyeen reer galbeed faranji soo ma garaysaan isticmaarki ayaa waxa noo sameeyey markuu hubsaday in wiilashiisu na xukumi karaan oy noo talin karaan buu naga tegay ayaxtag ee la reeba maqasheen ilaa uu hubsanayay inaan isdhiibnay oon jabnay oon gumownay oo da'wo ceshuu noo abuuray oo uu nagaga tegay ayna haysan karaa ilaa qiyaami saaca ayuu faranji ilaahu naga soo gaadhaba mooye kii faranjigu noo yabiba xataa haddaan iska yeeli lahayn dantaanada kuma malo muxuu ka shaqeeyaa dan gaalo ayuu ka shaqeeyaa salaaddii ood safkeeda toosin weydeen baa rabbi idinku baabi'inayaa midnabadii muslimiinta haddaad diiddeenna hee weligiin waxba ka faa'idi maysaan weligiin hadda ama laanlaanyo isku qaybiya ama qabaayaalad isku qaybi idinka idiin taalla maalin dhoweyd baa deeq waxbarasho la qaybiyey mid ree puntlandna yaa wuxuu leeyahay deeqdii waxbarashee soomaaliyeed deeqii waxbarashee hawiye wuu leeyahay xilliguu farmaajo jooga deeq waxbarasho qowmi soomaali bay ahayd buuri hadda laakiin waa maxay deeq waxbarasho hawiye wuu tiri kulaha waxay ahaayeen boqol iyo sheeg wii la qaybiyo isku dardar xukulaha sagaahan hawiyaa la siiyey digl iyo iyo dir iyo daaradoo dhan waxaa laisku siiyey lixdan ma waxaasaa dawlad ah dawlad way tahay e maxaysan ahayn dawladu diintu rabtay ilaahayna rabay ma aha tii daarood rabayna ma aha warkusan in la caddeeya maaha waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa magaciisi waygaan baqan yahay yaxya qaraabayi alla weydiiyo nin hadlahay waa la yaab nin fartaad qaaddo waxaa lagu fiirinhayaa telescoob telescoob qabiil qabyaalad baa laga fiirinayaa haddaaduu nin meel ka istaagoo si fiican u hadlo waxaa la ninku waayo nin hadal wanaagsan ninku waayo hadday gabadh hadal toosiso igo si fiican ninku waayo gabadhu waayo wada hadduu si fiican u khudbeeyo waa sheekh fiicane waaya laakiin waa reeheba iga daaba kuleeh waa ku khasaaree miisaan kalood wadataan ma jiro waxay u baahantaha marka cuqaasha iyo dheergaradka iyo duqayda soomaali intay isu yimaadaan waxyaabahan oo dhan in la dumiyo laxaaqo baldoos la mariyo ya ayagaa beremiya infayow uun la heli anaa ka mid eh. yimaado waxan in laga tashada u baahan tahay haddaad ku socotaan waad rogmanaysaan waxba idinka soo hadhi maayo wax idinka soo hadhi ma jiro haddaad dhaqaaqaysaan minjimihiinni baa sii jeeda intaan lagu libdhin isdaba qabta waxaan yaa lidinku lugaynin masaajidka la wada buuxaa safka hore qabyaalad iyo qurun baa idin wada buuxiyey ilaa man raxima rabbuhu gaaladu hadda marku wayna fahamta oma bahna waa inay nagu soo duulaan bilaash baataankiyada loo soo kicin jiray iyo diyaaradihi wabamaba loo baahnaba safarada inta laskaga yeedho duqay un xoogu shira ma loo dhiba abta ah, hawshaa qabta maca asalaama saas yeela hawshaa arrimiya hal shay oo go'aan soomaaliyeed ah oo geeska afrika ka jira ma jiraan diin bayuusan ahan hal go'aanoo idinku aad leedihiin ood xor u oo fulin kartaan maba jiro marka maxaad ka nooshihiin markii intiina yararkii hadda soo kacay si eh, waad fuyuudin lahaa kii duqaydii na aafiyey mid indhab beelay mid cutushiyey mid dhabarka ka jabay weeyo waa idinka aan lahayn kuwii yaryaraaba ka darayba oo baashi qabiilada xiisa u qaba duqaydii baa badaalay kuwii yararka mulayga ahaa een dhibkaaba soo arag baa maanta ka xiisa badan oo ka shida badan social media waxay ka dhigahayaan qabyaalada markaad fiiriso marka qoom rogmaday uun weeye ilaahu noo gargaaroo sidii reer banu israa'iil noo naxariiso wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard inuu ilaahay noo nagu qabta mayo wax idiin maqan ma jiro calamaah idinka gaal jecel <laughs> ya qoys walba gaaljeclba hadda war iga raacaya qoys walba oo taariikh diiniyadoo fiican lahaa gumaystana la soo dagaalamay soomaaliya iyo gees africa waa lagu dulmaa gaaljecel baa ka mid ah sheekh xasan barsanay eedeen dhulkay degaan dhul ka oo ka khayr badan ma jiro waa dulka ugu wada xun wax gaadha ma wax la gaadhsi ilaa aadan cadda ilaa yomin hada waa sidaasa loo galay gaaljecel meesha laga baabi'iye ma ogey waxay eedahayaan halgankii sheekh xasan barse raxmat ullaahi tacaala uu la galay talyaaniga ogaadeenna wuxuu eedahayaa halgan in cabdilla xasan maxaa naloo qaybiyey in etoobiya ka tur in soomaaliya ka tur in kenya ka tur kala gogo la socda hawshaas kurdigu maxay eegeen nimanka akaraadda kurdi qayb ciraaq raaci qayb ciiraan raaci qayb turkiya raaci qayb suuriya raaci abiil aar dowlad kala raacya aduma aragta salaxudiin alayubi eedan gaaladu taarikhda inay akhriyaan waa idin ama nagnagleeya ama indhaha idinku caddeeya iska ilaaliya diintan hiila idinka baahan tahay ilahay waa u hiilin kara laakiin idinkaa laidinku imtixaanaya walow shaa allaahu minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacdi kulligood rabbi hal mar buu ku qayliyi karaa waxaanoo dhanba laakiin adigaa diin sheeganayo iska dhigay awliya ilaahay oo sanka taagahayo salaad isla qaloocinhaye waxtar in caqabata lagu fiirinaya haddii kale ha ku diinta ilahay wax xukumaa inuu diinkao heliyo intaa inaad fahanteen bay ila tahay haddaad si khalda u fasirtaanna idinka idiin taalla can ilbara ibni casib radi allahu tacaala e, canhuma qaal kaana rasuul lah sal ly slam yatakhallalu asafa nabigu safku dhex xuli jiray takhalulku waa xulidda falanqaynta yatakhalalu safa safku dhex jiray nabigu min naaxiyatin dacal ilaa naaxiyatin ilaa dacal gagees gagees nabigu dhex qaadaya safku dhex qaadaya asagii baa dhex qaaday subanu calayhi salaatu wasalaam xataa dad ma dirsanayo isagaa safka si loo simo yamsaxu wuxuu gacanta nabigu mari jiray suduuna laabaha naga wa manaakibana garbaha naga garbuhu taabanaya inay siman laabtu inay siman tahay dib u baxebelow horu soo bax adugu wayaquul wuxuuna odhan jiray markuu sidaa samaynayo laa takhtalifuu ha isdabamarina ha iskhilaafina laynka ha qalloocinina fathtalifa quluubukum marka laabinu iskhilaaaan laabu hadday iskhilaafaanna wejiga iskhilaafaya wejgu duu iskhilaafana gacanqaad baa ku xiga wa kaana yaquul wuxuu nabigu kaloo odhan jiray calayh salaatu wasalaam markuu sidaa falka hawshaa diinad u taagan yahay in allah wamalaa'ikatahu ilaahay malaa'igtiisu yusalluuna waxay ammaanaan cala asufufi اlwali safafka hore safba safku ka horeey rawa abu daawud bisnaadin xasan marka safka hore soo buuxsha ku dadaala laynka hagaajiya buu nabigu ina leeyahy calayh salaatu wasalaam وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuل اه صل ل سلم قاaل أقيموا الصفوuفa safafka toosiya safafka ooga oo hagaajiya waxaaduu isku beega bayna almanaakibi garbahna isku beegaoo isku aadiya garabka garabkale ku aadiya yaan qalqallooc gelin safku wasuduu awda oo buuxsha alkhalala meelaha daldaloolkana buuxsha meesha daloolee nin geli karo intii la kala durko ha lagu buuxiyo meeshuu iska bannaan lugaha la kala bixinaya sidii la sibra bixidda joojiya oo safka buuxsha oo isku dhowaada oo riixa isriixa wasud lhalala daldaloolkana awda oo buuxshawaliinu dabacsanaada muslimiine biaydi ikhwaanikum walaalihiina gacmahooda idinsimahaya gacanta idin simaysa imaamka hadduu soo dhaqaaqo safka simayo ama nin kaleba uu safka hagaajinayo has adkaynina istoosi oo isdaba uu ku soo jiiday raac horey gadaal u baxuu ihi raac iga leexaadhee muruq ayaa loo gengibin jiqilka ninkan hawsha qabanaya u dabacsanaada raaca waliinuu dabacsanaada isjilciya biaydii ikhwaanikum walaayihiin gacmahoodana ku dabacsanaado hadday idin simayaan ama idin toosinayaan ama saf buuxinaya hebel halka soo gal maya gal nin walba intuu meel todiyo safka ku ciyaarina dadka adeegaya gacantooda u dabacsanaada wey shaafici waxay dhan dhici karta in loo jeedo anoo gadaal taagan oo nin kale haddaan waayo ku soo jiito iraac waa laga hadlayaa <clears throat> safka toosintiisi safka hagaajintiisa hawsha ku hawlleh ee ku saabsan ninka haya u dabacsanaada walaa tadaru haka tagina furujaatin meelo balbannaan lishayaani jamcu furja meel bannaan shaydaanka oga tagina waman wasala safan saf ninkii xidhiidhiye buuxiya saf kala go'an oo dhexda bannaan meel baa ka bannaan nin walba gees buu iska istaagay ninka meeshaa buuxiya waman wasala safan saf ruuxii xidhiidhiya oo kala goonaa isku dhajiya wasalahu llahu ilaahay baa xidhiidhiya ama waa khabar ama waa duco ilaahaybaa ilaahay ha xidhiidhiyo waman qaaca safan layn ruuxii kala gooyana qaacahu llah allaa kala gooyo oo arrimihiisa kala tuura ama ilaahay ha kala gooyo rawahu abu daawud bisnaadin صaxiix waxaa ku yimid fii xadii bni cabaas cinda abi daawuud khiyaarukum alyanukum manaakiba fi الsalaa khiyaarukum alyanukum manaakiba fi الsalaa waxaa idinku khayr badan kuwa u garbadabacsan salaada gudaheeda xataa markaynu wada tukanayneen safka aan buuxinno walaalkaaga muslimka kugu xiga garabka ha ku riixin jiqlika ha ku qabanin iska dhuub ilaali feeaha ku dhufanin isagoo soo sujuuda jiilkaada yuusan wax yeelaynin waa inaad xaqan ruuxa muslim iska ilaaliso xadiikuna shawaahid fara badan buu leh macnaha tilmaamaya وعn أسn رضي الله تaعالى عنه أن رsuل اه صلى سلم قاal rusuu صفuuفكم safkiina gengima ka dhiga shimiq ka dhiga وqaaribuu baynaha صفuufta isku dhoweeya safka hore iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad isku dhoweeya saf intuu halkan istaagay midna halkaa inuu istaaga lama ogolo nimanka labaad sujuuddooda iyo safka koobaad xidhbihiisa waa isku aadan yihiin wax ka loo dhexaysin sababku waa in isku dhoweeyo waqaaribuu baynaha isku dhoweeya waxaaduu bilacnaaq luquntana isku beega xaaduu bilacnaaq luqunta isku beega oo maaha ninka dheer hasgaabiya maaha maxaa loo jeedaa laynku ha toosnaadaa laga wadaa luqunta babaceediiyo has dhowrto wey dadku markay siman yihiin luquntooda isku beegmaysa ninka hore usoo baxa luquntiisoo goobada leh ka kalee toosan bay ku aada way iskeeni baashu layn fiican bay noqonaysa ee maaha kii dheera haysgaabiyo kii gaabnaana faraha fidooda ku istaaga ma hawsha muhiimaddu laynka simaa laga wada qole waxay leeyiin waxaadu bilacnaaq waxaa laga wadaa yaan la kala dheeraanin oo saf hoose iyo saf koraan la noqonin dhul simanha lagu wada tukado layn hoose mid halkaa ku tukanaya mid ka sii baashan darajaadka isdaba fadhida hawlihii ahlu adduunyada weeye annagu baarlamaan meel fadhiya ma baynu tukanaynaaye si simanha loo tukado meel simanha lagu tukado kii imaamku in umadda ka sarreeya la diido iyodorowcataba mooye waxaaduu isku beega bilacnaaqi luqumaha iyo qoorta isku beega fawaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay innii la ara shayaana shayaankii baan u jeedo arkahaya yadkhulu soo gelaya min khalali safi safka daldaloolkiisa ka soo gelaya daf ka soo odhanaya muxuu soo gelaya inuudan waswaasiyuu rabaa muslimiintu waswaas ku furaya salaadii buu kaa waswaasi balaaya waxaa xusuuso waxaa kan weeye waxaa kan weeye wuxuu u soo oo kugu soo dhawaa inuu qalbiga daf yidhaahdo balaayo kugu afufo kaannahaa shayaadiinta aad moodo alxadafu baraar aad moodo xadafku asalkiisu cinda alcarab inagu waa inoo fasiri doone ari yaman koonfurteeda ku dhaqmoo yaryar oo madmadow oon sayn iyo dhega midna lahayn wey ood moodayso un iyo wax kale aad moodi yanyanidiis kaannahaa shaydaankiifaxuusu nabigu tilmaamahaya kaannaha shayaadiinta waxaad moodaa alxadaf inay baraar tahay say usbaraarku maogta durba meel yar buu galaa meelaadaan ka dusigarin buu kadus xataa adoo caydhsanhay meel bay daf dhiga adaan ka bixi karin hadhowna xataa adaan ku soo celin karin say ka baxday ma mataqaani cidhidhiga meeshay ka baxday qabkay meel yar intay ka fiirsatay ka boodi aduguna xataa gacantaadu ma gelin kartid marka shaydaanku waa sidaasoo kale meel yar adugu aad leedahay waa iska fiicantahay buu daf odhanaya shimi ka dhiga dugsiyiya salaada wey xadiiث صaxiix rawahu abu daud bisnaadi calى sharطi muslim alxadafu waxaa way bixaa'in muhmalatin wadaalin mucjama xaan dhibic lahayn iyo daal dhibicle marka la akhriyo maftuuxatayn labadoo la kordhabay xaad iyo daalku waa kor dhaban yihiin uma fa ay ka dambayso wahya hanamun waa ari suudun madmadow siqaarun yaryar takuunu biاlyamani yaman ahaata weliba waxaa intaa dheer sayn iyo dabana malaha dhegana waana dhaga guran ya adhiga noocaas iyo xadafka la yidhaahdo wcanhu can anas radi allahu tacaala canhu qaal atimu safa almuqadama safka hore ee awalkaa dhammaystiroo buuxiye ilaa asaga la buuxiyo saf labaad ha bilaabina muslimiin uma aladii yelihi safka ku xigee labaad buuxsha ilaa asaga aad buuxisaan ku saddexaad yaan la bilaabi famaa kaana min naqsin wixii isdhimid ah saf hadduu badh mahayo o dhib mahayo falyakun fi safi lmu'ahari safka dambe ha ahaado haddii saf uusan buuxsamayn oo kala go'ahayo ama uu isdhimaya ka dambe ha ahaadee safo safku ka horeeya buuxsha rawa abu daud bisnaadin xasan wa can caaisha radi allahu tacaala canha <clears throat> qaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam in allaha wamalaa'ikatahu ilaah iyo malaa'igtiisu yusalluuna waxay ammaanaan calaa mayaamin الsufuufi safafka kuwooda midigta xiga safba midigtiisa qaybta midig ka koobaad qaybtiisa midig ka labaad qaybta midig midigtee wey imaamka midigtiisaa loo jeeda imaamku markuu tukanayo midigtiisa ayaa laga hadlaya in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna waxay ammaanaan oo allana waa u dembidhaafaya malaa'igtoo dembidhaafan rabbi u weydiinaysa ama waa ahanaa calaa mayaamin asufuuf jamcu maymana marka waa sabafka midig dhanka midig rawa abu daud bisnaadin calى shardi muslim abu daud baa wariyey sanad shardiga rijaalu muslim ay ku jiraan wa fiihi rajulu sanadka abu daud waxaa ku jira nin mukhtalafun laysku maandhaafay cinda culamaءi اlxadiid fii towhiiqihi ay tacdiilka ma iqa mise waa hayru iqa laysku maandhaafay wuxuuna u jeedaa nin la yidhahda mucaawi bn hishaam mucaawi bn hishaam baa ku jira can usaamaة bn zayd can cuثmaan bni curwata can curwata can caaisha wey sanadka xadiidku ninkaasaa ku jira oo riwaayadan la tafaruday lafdigan la tafaruday riwaayadan sidan a ah marka riwaayadan sidana ah marka waxaa weeye wadaadkaasaa la tafaruday ibn xibbaanna wuu saxiix yeelaa ibn xibbaanna wuu saxiix yeelaa riwaayadan marka sidaa laakiin sida raajixa ma sugno riwaayadaani riwaayada sugan waxaa weye xadiisku caaisha ka sugan in allaha wa malaa'ikatahu yusaluuna calى الصufuufi yusaluuna calى اladiina yasiluuna الصufuuf cafwa in allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna calى اladiina yasiluuna الصufuuf ilaahay malaa'igtiisu waxay ammaanaan dembidhaaf alla u dembi dhaafaa malaa'igtuna ilahay naxariis u weydiisaa dadka xidhiidhiya safafka safka kala go'an buuxiya isku aadiya ama asagaa gelaya ama wuuba layn garanaya waa adeegaya ummadiiba isku hagaajinaya lafdigaasaa saxa min xadiidi caaisha in allaha wmalaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna sufuuf riwaayadaasaa sax ah maxaa yeelay nin kale mucaawibnu hishaam waa nin lasku khilaafa maiqa mise waa daciif lasku khilaafa wey twiiqiisa xataa haddii la rajaxo wuxuu khilaafay man huwa awhaqu minhu waaxfad cabdulahi bn wahab sacd bn hishaam sufyaan athawri jamaca min alxufaad buu khilaafay oo xadiidka ka qaata can usaamata bna zayd allayثi can cuثmaan bni curwata الزubayri can abihi curwat bn can caaisha ka qaata marka bayhaqiba wuxuu yidhi waa shaad lafdigan lafdiga maxfuudka ah waxaa weeye cala aladiina yasiluuna الصufuuf asagana la tafaruday lafdigan asaga wax ku raacayna ma jiro marka naqdiga bayhaqi ayaa saxan laakiin nawowi hawsha wuu diidan yaho wuxuu leeyahay khulaasatulaxkaamka wuxuu ku yidhi rawa abu daawuud biisnaadin صaxiixin calى sharطi muslim wa fiihi rajulu mukhtalafun fi towhiiqihi wasaxahu abulqasim الطabaraani waashaara albayhaqiyu ilى tadciifihi wاlmukhtaaru taصxiixuhu falam yadkur bayhaqi muusan sheegin maa yaqtadii ضacfa sidaasuu yidhi nawwi doodiisa waad maqlaysaan laakiin wuu sheegay bayhaqi waxa dacfiga keena wuxuu sheegay bayhaqi in lafdigan uu la tafaruday mucaabad bni hishaam oo u khilaafay rag xufaaga ka xoog badan riwaayadiisuna haddii la mucaab bni hishaam waa iqa la yidhaahdo waa shaada haddii la yidhahdo waa nin daciifana waa munkara bayhawsha oo ku tigtigsaday ma qarinin sunankiisa marku hawsha ka hadlay siday dooniba noqotee marka nawowi rag baa la mid oo xaafidna xajar xadiidkan lafdigan ah sanadkiisa wuu taxsiinayaa fii fatxi ilbaari mundiri baa ka horeeyey cabdulcaiim almundiri kitaabka tarkiib watarhiib asna sanadka wuu taxsiiniyey ibnu xibbaanna xadiidkuuba saxiixiyey nawowi hawshuu wada hawl sahlan mee rag baan ooga horreeyey ogana dambeeyey laakiin naqdiga bayhaqi baa saxan asinaaca alxadiid bayhaqi baa ku garle miyaanu isfahanay waxaan diidanahay waa inta ah mayaamin usufuuf ee ma ah xadiidka ma diidanin xadiidku waa saxiix muxuu saxiix ku yahay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna asufuuf buu saxiix ku yahay ee in la yidhahdo ilahay malaa'igsu waxay ammaanana u duceeyaan dadka midigta ku tukada ma asixin laa yasix fiihi xadiid bayhaqi baana ku garleh sidaa inaad fahanteen baan jeclahay wcan ilbara bni caazib radi allahu tacaala canhu qaal kunaa idaa sallaynaa khalfa rasuuli illah waxaanu ahayd aanu ku tukan nabiga gadaashiisa aanu ku tukanno axbabnaa waxaanu jeclaan jiray an nakuuna inaanu ahno can yamiinihi nabiga midigtiisa haddaan nabiga salaad la tukannon safka ku xiga a ilaahay na waafajiyo waxaanu jeclayn inaan dhanka midig maro limaada yuqbilu calayna biwajhi wejgiisuna la soo qaabilaya nabigu markuu salaadda ka baxo dhanka midig buu iska rogi jiray nabigu markuu saa isu soo wareejinaya dadka u horeeya wejigiisu qabanayo dadka dhanka midig ka jiray ahayd marka dambe nabigu soo wareegay si mug yuu u fadhiisan jiray dadku soo qaabili jiray oo bidix iyo midigba wejigiisu markaa waa u siman yahay waxa keliyay rabaa waa maxay wareegga hore nabigu midigta ka soo wareegayay wuxuu arkahayaa laynkii midiguhu isha ku dhufanayaa wejiga iyo foolka nabi maxamed inay marka horeba indhaha ku nuursadaan bay rabaan ila muddaa salaad lagu jiro nabigu kasii jeeday wejiga nabiga waa jeclaayeen laakiin marka dambe nabigu salmigu u fadhiisto saasuu usoo qaabili jiray toos xaggii midig iyo bidix waa u sinaayeen myanabigusaas markuu soo wareejiyey saasuu u fadhiisan jiray ma sugno ma sugno wadaaddaa muran ka qaba hawsha ayadaa wareegga hore un weeye famictu yuul nabigulaan maqlay maalin maalmaha kamid isagoo isoo rogay rabi qini cadaabaka ywma tabca cibaadak aw tajmacu cibaadak rawahu muslim rabi qini cadaabak allow cadaabkaada iga dhowro iga ilaali yowma maalin tabcau aad soo saarayso aw amase tajmacu aad kulminayso isu keenayso cibaadaka addoommadaada gaal iyo muslim maalinka banka qyaama laskugu imanayo maalinka ilahu ibadbaadi rawahu muslim wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah sal slam nabigu wuxuu yidhi wasiطu اlimaama wasudu اlkhalal riwaayadii bayhaqi tawasatu اlimaama wasiطu اlimaama imaamka dhexda ku beega imaamka markaad la ingelaysaan ood salaad tukanaysaan laba mid weeye imaamkoo taagan inaad u timaadda keliga haddee dhanka midig baad ka istaaga waad la simi laba haddaad tihiinna gadaal baad u baxaysaan dadka gadaal ka imanaya labadaas ku xidhanaya waxaa la rabaa si talantaalo oo siman inay safka bidix midig oga maraan inuu safku dhan u dheeraado lama ogolo hadduu dhan u dheeraado imaamkii bartankuma hagaagayo wasitu limaam imaamku waa inuu bartamaha ku aado safku xaggana waa inuu u fido xaggana u fido si siman layn iyo kala dambayn iyo qurux iyo bilic baa la rabaaye lama raba nin walba meel iska istaago tawasau limaam waa riwaayo bayhaqi riwaayadiis imaamka dhexdhexaysta haddaan safkii istaagno imaamku soo istaaga laftigiis waxaa la rabaa intuu fiiriyo laynka bartankiisa inuu istaago isku aadiyo dhib ma lehe idinku laynkeed anu geeskaas iska istaagaya mamnuuc laynkii sicna bartanku istaaga tawasau limaama iyo wasiu limaama imaamka dhexdhexaadka ku aadiya wasudu lkhalala daldaloolkiiyo meelaha daloolana buuxiyo awda rawa abu daawuud cinda abrani fi lawsat waxaa ku yimid oo xadiidkan ah wasitu limaama wasud اhulama laa yatakhalalha الshayطaan wadacuu nicaalakum bayna aqdaamikum xadiidkan qaybtan dambe waa saxiix wasud اlkhalal shawaahid fara badan bay leedahay min xadiid ibni cumar wa min xadiid abi saciid sudulkhala iyadu waa aabita way sugan tahay nawowina wuxuu u arkay xadiidko dhan inuu sugan yahay muqadimaduu ku soo sheegay xadiidan saxiixayn ama aan xasan ahayn aan sugnayn inuusan kitaabka ku keenaynin shardiga asagaa soo sheegay imaamku waxaa ka soo horeeyey abu daauud oo ku keenay sunankiisa oonan naqdinin waxna aan ka sheegin fahuwa saalixun aw xasanu cinda abi daawuud wa cinda اnawowi wadaadaha wax ka sheegoo daciifiyey alimaam الdahabi fi اlmuhadab wuxuu ku yidhi sanaduhu layin sanadkiisu waa waa nugul yahay ibn qaطaan alfasi fi bayaan اlwahm wاliham wuxuu yidhi waa xadiid ضaciifa cabdاlxaq اlishbili wuxuu laysa biاlqawiyi waisnaadu laysa biاlmashhuur cabdاlxaq اlishbili fi axkaamihi alwusطى iyo ibn qaطaan alfasi iyo dahabiba far bay ku godeen abu daa'uud iyo nawowina waa xoojinayaan xadiidka sababkuna waxaa weeye wadaad yaxya ibnu bashiir la yidhaahdo ibnu khallaad can ummi iyo hooyadii baa ku jira yaxya ibnu bashiir ibnu khallaad can ummihi yaa ku jira yaxya ibnu khallaad iyo hooyadiiba wax tawhiiqiyey oo muctabara ma jiro wiil iyo ah, abu daawud in la sidaa xadiidku uu tilmaamahayo iyo salafku ku dhaqmeen in imaamka la bartamaysto dhexda lagu aadiyo ninkii la odhan jiray ibraahim anakhaci yuu abu daawuud ka soo sunankiisa riwaayad ibn alcaraabi inuu odhan jiray mabna safi qasdulimaam safka waxaa laga dhisaa oo laga bilaabaa imaamka bartankiisa waa riwayad abu daawuud fi sunan riwaayada ibn abi shayba mabtadau safi mubtada safi waxaa weeye qasd اlimaam imaamka bartanki imaamka bartan yaa agga xagga loo kala sheexaynaya asagaa laga bilaabaya saasaa loo kala baxaaya usluub iyo anshax baa la rabaa quruxsan farshaxankaasaa loo baahan yahay ibraahim anakhaci sanadkaasi wuu ka sugan yahay waa sanad saxiixa waxaa asaguna lamida ah saaxiibkii xasan albasri abu saciid asna wuxuu odhan jiray idaa jaaa axadukum midkiin hadduu yimaado waqad tama asafu safkina uu buuxsamay falyaqum bixidaaءi اlimaam safkii oo buuxaa timid imaamkii salaadii buu galay safkina waa buuxaa waad soo weysaysatay safka xageed ka bilaabay aduu ma geeskaas iskaga istaaga mise maya imaamka qadaadkiisaad isku aadinaysa dadka kuu yimaadee kale midna midig ha kaa marabna bidix saasaa loo dhisayaa guriga uu dhismahayaa laynku ilaa safku sinaado imaamka la bartamaysto taabiciintuna sidaasay fadwoon jireen xadiidkan dacfiga lagu sheegay baana asal masalada ah ragii abu daa'uud iyo naw inoodaa maadaama ay salafka ku dhaqme waa faa'ida muhiim jiddan ah masaladaa inta badan kama hadlaan waana masale muhiim ah. safka xaggee laga dhisaa xaggee laga bilaabi waa horanay salafku ka hadleen kutub furuuc alfiqiya inaad ku aragto waa naadir marmar bay soo qaadaan aadaabta salaad ka hadlayaan sufuufta taabiciintuna saasay uga hadleen xadiidkaasna waaba ku yimid saa oo la allah baabu fadli sunani araatibati maca alfaraa'idi wa bayaani aqaliha wa akmaliha wama baynahuma wuxuu baab yahay fadliga ku yimid sunnooyinka raatibada ee rukunka ah raatibo wixii anaku kuwo rukunoo salaado raaca iyo kuwo aan rukunoo marmar dhacaa jira sida salaatulciidayn iyo istisqaha iyo kusuufka iyo waa salaado goonion rukun ahayn kuna waa joogto maalin walba ah oo salaada raacaya ama aan raacayn fadlu sunani raatibati salaadihii rukunka fadligoodii u baab yahay oo macal faraa'idi salaadaha faradka raaci jiray wa bayaani aqaliha sunanka rawaatibta ah in la cadeeyo inta ugu yar wa akmalha inta ugu dhammaystiran wamaa baynahum inta udhaxayse darajada dhaxa ah aqal la ahayn akmal la um lmuminin radi allahu tacaala canha ummi xabiibata ramlata abi sufyaan sakhr ibni xarb qaala radi allahu tacaala canhum hooyadeen umu xabiibe iyo abu sufyan bada waa saxaabi qaala waxay tiri umu samictu rasul sal l slam yquul nabi maxamed ola baan maqlay maa min cabdin muslimin adoon muslima ma jiro yusalii lilaahi alla u tuka yusalii lilahi waa shardi ilaahay dartii u tukanaya kula yowmin maalin kasta intay caشharaةa ragcatan labiyo toban ragcadood kuwaasoo taطawucan sunno ah hayra alfariidati faradka aan ahayn labiyo toban ragcadood oo sunno ah oon waajib ahayn adoon tukada ma jiro maalin walba kula ywmin ilaa addoonka hadduu jiro labiyo tobanka ragcadood sunnada tukanaya bana allaahu lahu baytan fi اljanna ilaahay baa jannada guri ooga dhisa aw amasnabi wuxuu yidhi ilaa buniya lahu waxaa loo dhisahayaa baytun fi ljanna jannada guri looga dhisahaya labaya tabracood sunno ah darajo iyo ajir waad ku heli guryo jannana waa lagugu dhisi salaadii faradkayna way kuu ilaalin xalaynu soo marayn way kuu dhammaystiri waa difaac idan fadligii waa la sheegay salaadihii sunnada rawaatibta ahaa laakiin in la tiriyo baa kugu dhiman wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal sallaytu maca rasuuli illaah rasuulka ilaahi baan la tukaday ragcatayni qabla duhri ragcatayn oo duhurka ka horeeya wa ragcatayni bacdaha iyo laba duhurka ka dambeeya wa ragcatayni bacda aljumuca iyo laba salaada jumcaha ka dambeeya wa ragcatayni bacda almaqrib iyo laba salaada maqrib ka dambeeya waragcatayni bacda alcishaa iyo laba ragcadoo ka dambaysa cishaha muttafaqun calayhi zaada albukhaariyu waragcatayni qabla subxi labiyo tobanku waa dhan yihiin sooma dhanno laba ragcadoodoo duur ka horeey iyo laba ka dambaysa waa afar laba jumcada ka dambaysa waa lix laba makhribka ka dambaysa waa sideed laba cishaha ka dambaysa waa toban maxaa kuu dhiman laba ragcadoodoo salaad subax ka horeeya waa toban labiyo tobanka wadahaysa labayo tobanka layskuma waafaqin inay intaa yihiin qolyaa waxay labayo tobanka waxaa soo gelahaya haddaan waagi baryaba labayo toban ragcadoodoo salaatu barqina tukado ka war salaatu barqin ma taqaana salaatu duxa labayo toban way soo gelaysa illa waagi baryaba ama rawaatibta ku fasir ama duxada ku fasir culays ma laha ajirka waad helaysaa labayo tobanka ragcadood ee jannada lagugu dhisaay laakiin waxaa loo badan yahay in rawaatibta ay yihiin ayb haddii aad ka saarta meesha ragcataynka ee bacd aljumuca ah ile baa la sheegay afar baad duhur ka hormarinaysa labana way ka dambaynaysa meeqay ku noqonaya labaiyo tobanka saas isu keenaysa khilaafaad baa iska jir ayib laakiin inaan ku daysta xadiidku xafsa iyo xadiidkii anas ba aad bay iyo kii ibni cumar ba aad bay u fafaahiyeen haddaan aan haynaba وعن عبد الله المغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين labadii aadaanba waxaa u dhaxaysa salaatun ninkii khayr doonaya aadaan kasta iyo aqimid kasta dhexdooda salaad buu gashan karaa bayna kuli aadaanayni salaatun ay salaatun raatiba loo jeeda marka hadda salaatun raatiba loo jeedo waa caam makhsuus ah maxaa yeelay jumcadu iyadu maxay leedahay hmm? jumcadu sunno ma laha qabliye ah marka la aadaamaba imaamku khudbadu bilaabaya waa la aadaama forarqoon sunnaysan maya laakiin markaad masaajid ka intuu imaamku un ka khudbaynina aan laga aadaamin wixii rabbi kuu qadara iska tuko asunna almulaqaa la afar sideed labiyo toban iska wad intaad iska fadhin layd hamamamsan lahayd haddaad qur-aan badanoo akhri aad ama salliga aadan daldalaynin salaad wad ilaa imaamku kuu imanhayo bayna kulli aadaanayn labada aadaan waa aqimida iyo aadaanka salaatun salaad baa u dhaxaysa raatiba bayna kuli adayni salaatun bayna kuli adayni salaatun qaala fi aalia markii saddexaad nabigu wuxuu yidhi liman shaa ruuxii doonay ugu jirtaa waajib maaha liman shaa waa qaydo nabigu hadduu sidaa yidhaahdo waajib loo arki lahaa oo sidaa ku daaya lakin uu liman shaa ninkii khayr doona ee wax badsanaya yaa loo sunneeyaa wey ninkii aan rabin waajibkuma aha muttafaq calayh almuraadu biاladaanayn aladaan wاliqaama wey aladaan wاliqaama adaanka salaada dadka loogu yeedho iyo midka lagu galo baabu taakiidi racatay sunati الصubxi in la adkeeyo la dhuujiyo racataynka salaada subax raaca ee ka horeeya labada ah ee nabigu weligu uusan ka tegin calayh الsalaaة wasalaam sayidina xasan albasrina uu odhan jiray waa waajib xasan albasri intuu la yaabay intuu nabigu ragcataynkaa ka hadlay y wuxuu yidhi sunnaba ma waajib wey salaad subax ninkii tukanaya waa inuu ragcataynkaa tukado hadduu ka tagana waajib buu ka tegi bu jiray yani way culus yihiin nabigaaba doono fiiriyaada can caaisha radi allahu tacaala canha ana اnabiy sal ly slam kaana wuxuu asuubanu laa yadacu arbacan qabla اduhr afar ragcadood duhurka ka horaysa nabigu weligii kama tegin bay waa hadduu nabigu negi yahay la soco oo markuusa musaafirka ahay hadduu musaafir yahay nabigu weligii sunno raatibaa ma tukanin ilaa ragcatay alfajr la socdo warka ayada sunno raatibaa duhur casar cishe maqrib ma tukan jirin suubano sal slam laakiin ragcataynka fajrka ka horeeye salaada subax ka horeeya weligii kama tegin laa fii xadarin walaa waxaa ku keenay sayidina xasan albasri inuu yidhaahdo waa waajib amaa duhurka isagu ragcad arbaca kaana laa yadcu arbacan qabla اduhur afartaa duhurka nabigu uu tukan jiray duhurka hortii waxaa wanaagsanoo sunno ah inaan atixya ah dhaxal loo yeelin afar isku bixiso hal atixyada la rabaa salaat leyli mana mafhuumkeedu salaatu nahaari labalaba meehe waa afar iyo sideed sideed ba isu raacaysa xadiidka cali baana caddaynaya salaaddu hadday afar tahay maalina ay dhacayso sida duhurkaiyo casarka looma tukade waa laisku bixiyaa xadiidku umusalama caddeeyey kii caliba miyaad fahanteen ragcadda koowaad waad istaagi ta labaad waad istaagi ta saddexaad waad istaagi marka u dambaysaad jilibka laabaysa afar ragcadood oo leh hal atixiyaad sidaasaa sunnada la socda afar casar ka soo haddaad tukanna waa afar duhurka ka dambaysoo xidha haddaad tukanna waa sida haddii aad kala goyso waa kale waxaan ka hadlay markaad xidhiidhiso sida duhurka u tukan mayse u tukanaysaa si ka duwanoo hal atixiyaad le wa ragcatayni qabla alhadaad ragcatayn ka horeeya subaxa nabigu kama tegi jirin weligii tan waa caam maxfuuda kama tegi jirin laa fii xadarin walaa safarin socdaal iyo nagaade midna kama tegi jirin duu socdaal iyo duu nabigu nagaadaba marnaba kama tegi jirin laakiin duurka waa sheegay waa markuu nabigu uu nagi yahay ee safar uusan ku jirin rawa bukhaari wa canha haddii salaada safar loo gaabiyo iyo haddii matar loo jamciyo iyo haddii xanuun laisugu keeno iyo haddii istixaado laisugu keenaba salaadii asalkeed marba hadii la gaabsho ama la jamciyo in la sunnaysta lama ogolo maqhrib baa roob qabtay imaamkii baa inoo jamciyey salaaddii qolya sunatulmaqhrib u istaagay baad arkaysa la aada reebaadinima waxaas salaadii dhannayd baan iskugu kiin darroy oo ceshihii maanu israacinna ee ninkii hawl kala wada xagga ha aado sidaasaa saxa salaadda la gaabshiyo haddii la jamciyo laa sunnata bacdaha walaa qablaha aadaabta islaamka iyo sunanka la ilaaliyo wa canhaa qaalat hooyadan waxay tidhi lam yakun innabiyu nabigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam calaa shayin min annawaafili salaad sunooyinka ka mida ay calaa salaati min anawaafil salaad ka mida sunooyinka jamcu ashadda mid daran tacaahudan ilaalinta dhowr tacaahudan ay muxaafadatan baa loo jeeda almucaada iyo huna tacaahudan ilaalinta iyo dhowridda uu dhowraya minhu shayga xaggiisa calaa ragcatay alfajr nabigu siduu laba ragcadood fajrka u dhowra ee u ilaaliyo ooma ilaalin jirin sunno kale ade inaga soo sheeg nabigu weligiibuusan ka tegin hade weligiibuusan ka tegin muttafaqun caleyh marka lagu dadaalo xataa haddaad xili soo kacdo ha ka tegin xataa hadday nabigu isagoo safaroo daalay salaaddu ay hurdo dhaafiso markuu tukanayo subaxa wuu ka hormarin jiray ragcata fajr buu tukanaya markaasu haddana salaad subax tukanaya wa canha n s qaal racata alfajri labada racdood fajr ka horeeya khayru min addunya wma fiiha khayru min addunya addunyo waa ka khayr badan yihiin waa ka wanaagsan yihiin wamaa fiiha wixii addunya dhex yaaloo mataac iyo howle adduunyoon khayr aan shuql ku lahayn kitaabka qur-aanka iyo dikriga lagama hadlay waxaa laga hadlayaa howlahan adduunyo xoolaha iyo caruurta iyo maalkan iyo daarahan iyo waxaasaad aragta in adduun la sheeganayo ragcataynka fajrka ka khayr badan marka ha fuudaysanina rawaahu muslim wa fii riwaayatin waxaa ku yimid lahumaa labada ragcadood ayaa axabu ilaya anigu aan ka jeclahay min addunya jamiican addunya dhanba adduunyo idaylkeyd labada ragcood baan ka jeclay maxaa yeelay shayga intaad garanaysaad qiimaysaa libaxnimaan aqoonin baa lax ka rita salaadu macnahay leedahay iyo waxay kugu fadhido iyo waxay akhra ku tari ninkii garanayaa ku dadaala ninkay caada u tahay waa la iska tukada iska tukay dadka iska raac asagoo hadda adduunyada shilinkaasa ayaa agtiisa qiimo ku leh dibaad u noqotay dibaad u noqotay dhib mala duxada ama afar bar isku raaci ama laba laba isu raaci laakiin an waxaan ka hadlay markaa salaadda afar isu raaciso waxaa sunnadu tahay in hal etixiyaad loo yeelo وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه مؤdنka النبي محمد عليه الصلاة وسلام سفرا وxضرا waa min alqudamaa dadka u horreeyey islaamay diinka loo dhibay la rafaadeeyey sayidina cumar uu ku dhaaran jiray sida diinka loogu dhibay balaalnin loogu dhibay ma jiru dhihi jiray ilaa rasuul allah rasuulka nabi maxamed mooye aad buu u jeclaa nabi maxamed buu u aadaami jiray hadduu nabigu negi yahay iyo hadduu safar yahayba weligii kama hadhin dagaal dhacay intay muslimiintu joogeenna weligii kama hadhin shahida almashaahida kullaha badran wa uxudan walkhandaq nabi maxamed oo meel dhaqaaqi kaba hadh bilaal waa taqaanaan nabi maxamed buu ahaa abubakar khilaafadiisii labadii sano iyo barhkii wuu aadaami jiray wixii abubakar ka dambeeyey inuu aadaamo waa diiday oo joojiyey shaam markuu nabigu dhintay madiine wuu ka tegay shaam oo halgan ka socday jihaad buu aaday wa maata fi shaam suu u halgamayaybuu ku dhintay makuna ku dhashay qabiilku aha miya booran buu ahaa gafta weye ah, baal xabashi soomaali buu ahaa leannu nimanka xabashada la odhan jiray ee bilaadul carab iyo xijaas joogay ee madiiniya maka ku noolaa tilmaamahooda markaad fiiriso soomaalida la tilmaamaya ama cafarta ama eritreyaanka nimanka canfurta danaaisha loo yaqaana adanaaqil danaqil baa fi taarikh alcarabi loo yaqaanaa ee hadda soomalidu islaynayaan dad u dhuubanoo madmadow oo xoog badan oo timo jilicsan baa la tilmaamaya oo sandhu dhuuban idinku xabasha dad maqashaan sanbagaf baad soo dhiganaysaan ma aha akhriya taariikhda waliba waxay leeyihin soomaali bay ahayn dadkaas niman madmadow dhudhubanoo geela jecel oo dagaalyahanno ah oo geesiyaal ah qolyahan aad xabashada u taqaana waaba fulayaba reer baqadheeraa la yidhaahdaa marka haddayna dhaafaanna booran baan u daynayna bira hadduana dhaafaana booran ha qaateen boorama soomaali soo maaha ya boora soo niman abu maxamed soo soo niman <laughs> waa tahay booran cali baa la yidhahda annagu kolley waan booran cali waa niman dira war caddaaday wanada dhamaan miya ayaga nas keenayba bilaal marka suu adaamahayey markuu nabigu dhintay shaam buu u guuray halgankaasuu raacay halkaasuu ku geeriyooday sayidina cumar waaguu shaam yimid ee baytulmaqdis furihiisa uu la wareegay ee shaam uu maray yay saxaabadu waxay ka codsadeen amiirkii baa yimide noo aadan maanta sayidina cumar ku soo dhowe bilaalow maalinkaasuu aadaamay taabicigu wuxuu yidhi maalin ka baroor badnayd weligay ma arag markuu aadaamay saxaabadii oo dhan ansaar muhaajiriin taabiciinta kulli waa la ilmeeyey hal aadaankan waa aadaankan maqli jiray waagu noolaa nabiyulahi maxamed alayh isalaatu wasalaam haddana waxaa ku xigay waa uu soo xajiyey oo madiinta rasuulilahi u yimid ya waa xilligii sayidina khilaafadiisi umar umar inuu umaan khilaafadii cumaan weyka meelashu dhinta asagu ayuu soo xajiyey ama soo booqday xijaaj madiinuu yimid markaasay saxaabadii wixii ka noolaa iyo taabiciintii ku dhaarteen inuu maanta u aadaamo qabriga nabi maxamed baad joogtaa masjidkiisa noo aadaan baa layidhi aadaankiibuu bilaabi wuu dhammaystiri waaye min ajli bukaa markuu dhammaystiri waay laga daayay nin noocaasu ahaa bilaal warkiisa waad haysaan rasul sal lay slam inahu ataa anahu ataa rasuul lah rasuulka ilaahay buu liyudinahu suu ogeysiiyo bisalaati alkhadaati salaaddii subax inay gashay markuu aadaamo oo aqiimiddu ay dhowdahay ayuu nabigu u iminti nabi allow salaaddii waa joogaaye waan aqiimi hadakaalina tuji liyudinahu suu ogeysiiyo bisalaati alkhadaa salaaddii subax fashakalat caaishatu caaisha mashquuliso hawlisay bilaalan sayidina bilaal biamrin arin bay ku mashhuulay sa'alatu canhu ay weydiisay markuu bilaal soo istaagay ay inuu nabigu rabo inuu u sheego iyo hawl ay xaaje ay lahayd bay kala hadashay marka aabbaheed baa xoreeyaha dee waa abi bakar sayidina bilaal waad garanaysaan sayiduna actaqa sayidana waa kay saxaabada odhan jireen ugaaskannagiiba ugaaskanagi xoreeyey marka danay lahayd bay kala hadashay weydiisay marka waa xurmeeyey waa hooyadeen nabigana inuu toosiyuu rabaa nabiguna inuu hawsha u sheeguu rabaa xataa asbaxa jiddan ilaa iftiinku si fiican u caddaaday nabigu soo gaarin u sheegin bay caaisho dhexda oga baxday hawl bay kala hadashay xaajay weydiisay intuu ayada hawsheedii kala hadlaayay u sheegay wixii jira waxbay ka waraysatay ayaa wakhtigu dheeraaday faqaama bilaal bilaal baa istaagay markuu caaisho hawsheedii u dhammeeyey fa aadanahu bisalaa salaaddii buu nabiga ogeysiiyey wataabaca adaanahu adaankiisna waa sii watay salaadda nabiga waa joogtaa buu idhi waana dhaqaaqay marka falam yahruj rasul la rasuulka ilaahi ma soo bixin falama kharaja markuu soo baxay suubanuhu sallaa binnaas ummadii buu tujiyey faahbarahu wuxuu u sheegay bilaal baa cudur daaranaya ila sida dhaqan uma ahan jirin ana caaishata caaisho shaqaladu inay ku mashquulisay canhu xaggiisa bilaal bay weydiisay canhu sa'alathu bilaal bay weydiisa weeye canhu can اlamr xataa asbaxa jiddan ilaa iftiinku caddaaday wa annahu abطa'a calayhi bاlkhuruuj nabi allow aduguna waad soo daahday buuri anuguna umuna caaisha hawl igu mashquulisay aduguna xoogo waa soo daaday labadaasaa isku darmaday salaaddii waa caddaataybu wa anahu abطa'a subanhuna waa yar dibdhacay calayhi calaa baalbi khruuji soo bixitaankii faqaala nabigu wuxuu yidhi inii kuntu rakactu rakcatay alfajri waxaan tukanayay rakcataynkii fajrka waxaad ii tiigsatay waxaa weeye rakcataynkii fajrkuna tukanin baan tukanayay faqaala wuxuu yaa rasuul rasuulka ilaah hadday raacatan fajr salaaddaaba caddaataye intaad iska daysid maxaad noo tujin weyday inaka asbaxta jiddan aad baad u waadbaristo waagii iftiinka aad buu u caddaaday bimacnaa wuxuu baaqahayaa ragcataynka markas wadnaba log waa la iska daayaa yuu u baaqahayaa faqaala nabigu wuxuu idhi low asbaxtu haddaan waa bariisan lahaa akara mima asbaxtu intaan waa bariistay in ka badan la rakactuhumaa waa tukan lahaa ragcataynka fajarka ma waana qurin lahaa axsantuma waan wanaajin lahaa wajmaltuma waana qurin laha waa bili lahaa racatayn bilan oo dheerdheer oo ragcaddii sideedii ah oo wanaagsan oo quruxsan baa tukan lahaa rawa abu daud bisnaadin xasan abu daud baa sanad xasana ku wariya wakadalika qaala fii khulaasat اlaxkaamna sidaasuu ku yiri raqamka kun toddoba boqol iyo sagaashan axmedna xadiidka waa wariyaa barhkoodna inqiaac bay ku cilayeen xadiidka oo taabiciga ka qaadanaya bilal yay dhahaan waxba kama maqlin xaafidka ka laakiin sida uu maray bayhaqi iyo ay dahabi iyo mareen iyo nawwi iyo abu sulaymaan oo mxuu ah cafan abu bakar sulayman bnu asijistani baynu ku dayan inuu xadiidku xasan yahay inqiaacna uusan jirin wallahu subxana wa tacala wuxuuna tusayaa xadiidku ku cadyahay dadaalka dheeraadkae nabigu uu siinaya ragcataynka fajarka iyo inuu sinaba oga tagayna waqti waa maa caddaado ama yuusan caddaanin